alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wasaxbihi waman ihtadaa bihudaah wabacd waxaynu in sha allahu tacaala bilaabaynaa kitaab alarbaciin lilimaam nawowi raximah llah oo aynu ku bilaabayno ama kitaabka ugu horeeya aynu ka akrinayno fanka xadiiska kutubtii xadiiska nebiga caleyh isalaatu wasalaam laga qoray waana sidii ay ku dureertay caadadii ahlulcilmigu waxa weeye in fan walba kutubta bilowga ah waxa weeyaan daalibulcilmigu saynu sheegnay uu ka bilaabo kutubta aadka alle uu barakeeyey ee waxa weeyaan ilaahay nafciga badan uu geliyey bna waxaa ka mid ah alarbaciin annawowiya kitaabka arbiciinka uu alifay imaam nawowi raximah llah imaam nawowi waxaa magaciisa la yidhaahdaa muxiyudiin yaxya ibnu sharaf annawowi abi zakariya annawowi waxaanu ka mid yahay culimada shaaficiyada ee waaweyn waxa uu dhashay abi zakariya muxyudiin yaxya ibnu sharaf annawowi addimishqi ashaafici waxa uu dhashay lix boqol iyo koob iyo soddonkii hijiriyada soddon iyo kow bacda sitmiya lix boqol iyo koob iyo soddonkii hijiriyada ayuu dhashay waxaanu runtii ku barbaaray cilmiga iyo dalabkiisa ilaahayna cumrigiisii iyo musanafaadkiisiiba waa u barakeeyey culimo badan ayuu wax ka qaatay oo kala duduwan oo culimadii casrigiisa ka mid ah funuunta funuunta kala duwan ee cilmigaana waxa uu ka qaatay ahlulcilmigii waktigiisa noolaa ee waxa weeyaan yaqaanay waxaa la dhaha maalintii waxa uu dhigan jiray nin aada u dadaal badan buu ahaa raximah ullah waxaa la dhaha maalintii waxa uu dhigan jiray labiyo toban dersi bacdulculamaa waxay sheegeen saddex iyo toban dersi baan maalintii dhigan jiray xifdi aada u badanna alla waa siiyey xifdi aada u badan ayuu alla siiyey waxaa la dhahaa kitaabka la dhaha tambiih shiraazi leeyahay waxa uu ku xifdiyey afar bilood iyo badh kitaab fiqiyo weyn ya waxa uu ka mid ahaa a'imadii ku camirtay cumrigooda yaraantoodiina aadka uga faa'idaysatay cilmiga ku camirtay ayuu ka mid ahaa waxaa cilmiga ka qaatay arday aada u badan ayaa cilmiga ka qaatay oo uu wax u dhigay waxa uu alifay uu ka tegey musanafaad aada u fara badan oo ilaahay barako badan geliyey barako aada u badan ilaahay uu geliyey waxaynu ka naqaano ama musanafaadka kuwa mashhuurka ah waxaa ka mid a ah riyaad asaalixiin waxaa ka mid a ah arbaciin annawawiya waxaa ka mid ah sharxu saxiixi muslim waxaa ka mid ah kutubtiisa fiqiga ah ee caankaa ee qayimka qayimkaa ah. kitaabka caanka ku noqday minhaaju nawowi ee la idhaha minhaaju aalibiin aada baa alla ugu anfacay kutubtiisa ummadda waxaana bacdu ahlicilmi yidhahdeen sida sheekh ibnu cuthaymiin iyo rag lamidi kutubtiisa ilaahay qabuulka uu u dhigay waxay kutusinaysaa ama la rajaynayaa inay kutusinayso ikhlaaskiisa jazaa llahu khayran raximah llahu raxmatan waasica masjid geli maysid masaajidada muslimiinta a ilaa riyaad saalixiin ba dhex yaala soo ma cid cilmi akhrisanaysa arki maysid oo muslimiinta kamid ah ilaa kutubta ay akrinayaan waxaa kamid a riyaad saalixiin iyo arbaciin anawaawiya fiqi markay noqotana waxaa ka mid a ah kutubtiisii fiqigeeda kala duduwaneed ha ugu caansanaado ha ugu mashhuursanaado kitaabkiisa minhaaju aalibiin waxaa la idha imaam nawowi raximah ullah aimadu aad bay u ammaaneen cilmiga iyo aqoonta iyo tabaxurka funuunta waxa weeyaan in badan oo ka mid a ah, mid ka felo buuxsado yahayna waa lagu ammaano shuruucda kutub kutubtiisa ama shuruux ha noqdaan ama mutuunta ha noqdaan markaad akhridana waxaad arkaysaa ilaahay jala wacalaa aqoonta uu siiyey iyo sicatu cilmihi wa tabaxurihi fi lxadiisi walfiqhi cumuuman <clears throat> waxa uu dhintay imaamu nawowi raximahullah lix boqol iyo lix iyo toddobaatankii ayuu dhintay waxaanu dhashay baynu yihi lix boqol iyo koob iyo soddonkii waayahay marka la kala jaro maxaa soo baxay nacam ku heshiiya shan iyo afartan jir buu ku dhintay soo ma hamsa arbaciina sana cilmiga uu ka tegey iyo turaadka muslimiinta uga tegey iyo da'diisuna diisuna aada bay u kala waxa weeyaan badan yihin ilahay cumrigiisa u barakeey ilahay cumriga haynoo barakeey cilmigana haynoo furo kitaabka alarbaciina nawowiya waa kitaab aada iyo aada qayim u ah culimada islaamkuna ay aada u ammaaneen aadna u sharaxeen culimo badan baa sharaxday sharaxa faraa badan ay culimadu sharaxeen waxa ay ku tusinaysaa imaamu nawowina yacni eh, miisada kutubtii kutub badan oo kutubtiisa ka mid ah waxay noqotay asal la dhigto oo la diraaseeyo ayay noqotay kutubtiisa uu ka tegay ee barakada badan alla uu geliye waxaa ka mid a kitaabkiisa alarbaciin nawowiya oo culimadu ay ku doreereen dhaqankoodii uu ku doreeray in waxa weeye ay ka bilaabaan xadiiska markay ardayda u dhigayaan inay saa ka bilaabaan afartanka xadiisu halkan ku sheegay ama axaadiistu kitaabkaa ku sheegay waa axaadiis usuul ah oo qawaacid guud ah oo min qawaacid alislaam badankooda wuu sheegi doona culimada sharaxde waxaa ka mid a kitaabka imaamu nawowi laftiisa imaamu nawowi laftiisa ayaa sharaxay oo sharxu larbaciina xadiiثa annawowiya hase yeeshee culimada qaarkood waxay yidhaahdeen sharaxaasi ma sugna nawowi ma sharixin kitaab nawowi asalku leeyahay laakiin ma sharixin sababta culimadu hadalkaa u yidhaahayna waxa weeye imaamu nawowi culimadii taariikhdiisa iyo tarjamadiisa wax ka qortay ee kutubtii uu alifay sheegtay iyo ardaydii wax ka baratay imaamu nawowi ragga tarjamada ka qoray waxaa ka mid a ah. ardaydiisii rag ka mid a ah. may sheegin imaamku inuu leeyahay sharax kitaabkiisa arbiciinka uu ku sharaxay sharax uu ku sharaxay kitaabkiisa arbiciinka inuu leeyahay may sheegin waxaad intaa ku daraysaa isagu kutubtiisa kumuu sheegin inuu sharaxay ardaydiisina may sheegin culimadii u tarjamaysayna may sheegin halkaasi waa qodob qodobka waxaad ku daraysaa ibnu mulaqin oo culimada kitaabka sharaxday ka mid a ibn mulaq waa shekh manta kitaabkiisa dhiganayna soo ma oo kitaabka culimada sharaxday kamid a wuxuu yihi wa kaana musanifuhu wacda bisharxin facaaqahu alqadaru waqasura alcumru falaa xadara walaa mafara walahu ajru amalih faniyat lmumini khayru min camil wuxuu yihi sheekh wuxuu ballan qaaday nawowi inuu kitaabka sharaxo hase yeeshee qadarkiibaa ka soo dheereeyey ajashiisi iyo umrigiisinacumrigiisina waa u gaadhi waayo o ajashiibaa ka soo gaadhay falaa xadara walaa mafara ajalla meel looga cararo iyo digtooni ma laha soo ma marka maxay u badan tahay imaamu nawowi inaanu lahayn sharax inaan tambiiha sheego ayaan ugu qastiyey inaan sharaxa sheego leanna waxaad ku arki doontaa muxaqiqiinta qaarkood iyadoo kutubta ku sheegaya inuu imaamu nawowi sharaxay maxay arbiciinka inuu sharaxay way jiraan culimo kutubtoodii iyo ay alifeen iyagu sharaxay laakin imaamu nawowi ma sharixin arbiciinka lihaadeyn sababeyn way sidaas saxdaa waa sidaas culimada sharaxday arbiciinka waxaa ka mid a tuufi caalim la yidhaahdo atacyiin fi sharxi larbaciin baa la yidhaahdaa waxaa ka mid ah almanhaj almubiin fi sharxi arbaciin nawowi fakahani tuufi baa sharaxay oo tuufi wuxuu dhintay toddoba boqol iyo tobankii hijiriga fakahani baa sharaxay cumar ibn cali waxaa u dhintay toddoba boqol iyo koob iyo soddonkii hijriga waxaa sharaxay mascuud ibn cumar ataftazani toddoba boqol iyo saddex iyo sagaashankii hijirigu dhintay waxa sharaxay oo sharax aad iyo aad iyo aad iyo aad u qiimo badan ku sharaxay xaafidka la yidhaahdo alxaafid bnu rajab alxambali wuxuu ku sharaxay kitaab la haha jaamic alculuumi walxikam ayuu ku sharaxay waxaanu waxaanu ku daray takmilo axaadiis uu ku daray saynu beri sheegi doonno oo waxa weeyaan kontan xadiis buu gaarsiiyey axaadiista waay ibnu mulaqin baa sharaxay oo waxaa la dhaha almuciin cala tafahum alarbaciin ibnu jamaaca sharaxay ibnu xajar alhaytami baa sharaxay mulla cali lqaari baa sharaxay waxaa sharaxay culimo kale oo badan culimo kale oo badan culimada mucaasiriintuna aad ba u sharaxeen culimada mucaasiriinta alarbiciin nawawiya aad iyo aad ba u sharaxeen lama soo koobi karo inta caalim sharaxday waxa weeyaan kitaabkaas kitaab haddaad aragto culimadu aada u sharaxeenna waxay ku tusinaysaa ahamiyaddiisa waayo ahlulcilmigu haddaad aragto kitaab quruuntooda kala duduwan iyo waxa weeyaan qarniyada kala duduwan culimadii soo martay kitaab ay ku tataabuceen inay sharaxaan haddaad aragto taasi waxay daliil u tahay kitaabka qiimaha uu leeyahay ayay daliil u tahay ayay daliil u tahay waynu arki doonaa culimo aada u ammaantay kitaabka imaam nawowi raximah llah kitaabkiisa alarbaciin kitaabkan culimadu ardayda markay xadiiska uga bilaabayaan ayay isaga uga bilaabi jireen waanay waxayna amar ku bixin jireen ama caadadooda ahayd inay ardayda xifdisiiyaan idhaan xifdiya waa afartan xadiis badiyo waa kontan xadiis maca takmiladiisu ya de kota kaa xadiis haddaad xifdido wax badan oo adilo badan oo muhimaad xifdisanta balowayna eegeynaa ninka ragga xifdiya ragga halka fadhiya ya ragga qaarkood maanta dee waxyaaba kale xifdiyaane bal hala xifdiyo hala xifdiyo <clears throat> muqadimada uu musanifku sheegay in sha allahu tacaala bacdu alculamaa marka ay dhigayaan arbaciinka waa ka tagaan markay dhigayaan muqadimada musanifka way ka tagaan nusakha qaarkooda arbiciinka ee daabacanna waaba laga gooyeyba kumaba jiraanba sawaab maaha warka noocaasi sax maaha musanafka imaamkuu qoray kitaabkuu qoray imaamku in sidiisii loo daayo weeye oo aan waxba laga jarin muqadimiduna muqadamaduna kitaabka gogoldhigna way u tahay nacam waana muqadimo aada iyo aada u qiimo badan marka in la gooyo maaha in la gooyo iyo in laga tago midna ma aha bismi illaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah qaala almusanifu raximah allah qaala alimaamu nawowiyu raximah allah bismi illaahi araxmaani araxiim rabbi tamim wayasir biraxmatik nuskhadda anigu aan haysto waxaa iigu qoran basmalada iyo inuu imaamku ku bilaabay kitaabka inuu bisamka ku bilaabay basmaladoo kutubta lagu bilaabaana waxaan nidhi waa iqtidaam bikitaab illaahi caza wajal waa sunat اlculamaa waana iqtidaam bikitaab illaahi caza wajala wa tabarukan biasmaai illaahi caza wajala waana sidii uu ahaan jirtay dhaqankii selafka iyo aimada islaamku rasaailka iyo kutubta iyo waraaqa laysugu diray laysu dirayaba saasay ku bilaabi jireen wuxuu sheekhu yidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu mahadi lilaahi allay u sugnaatay dhammaanteed allah rabbi اlcaalamiina caalamiinta rabbigooda ah ee isagu abuuray arsaaqay mulkigiisa iyo boqortooyadiisa ay ku hoos jiraan xaqa ole inay caabudaan qayuumi samaawaati waalaradiin allaha samaawaadka iyo dhulalkaba isagu haya mudabbiru alkhalaa'iqi allaha khalaa'iqda maamula ajmaciina dhammaantood baacisi rusuli allihii rususha soo diray salawaatuhu wa salaamuhu calayhim ilaahay salaadihiisa iyo nabadgelyadiisu guudkooda ha aata rususha ila lmukalafiinana u soo diray baaciu rusuli ila lmukalafiina baaciu rusuli salawaatuhu wa calayhim wa jumla muctarida salawaatuhu wa calayhim waa maxay waa jumla muctarida baaciu rusuli allaha soo diray rususha rusushaasi salaad iyo salaami guudkooda ha aatay ila lmukalafiina kuwii mukalafiinta usoo diray mukalafiintu waa kuwii waajibka la saaray waana ayo waa insiyo iyo jin sheekhu wuxuu yihi wuxuu sheegay allah jala wacala ayuu mahadiyey sifaadkiisii wan wanaagsanaana alla jala wacala wax ka mida waa tilmaamay waxa uu tilmaamay inuu ilaahay jala wacalaa samaawaadka iyo dhulalka iyo khalqiga dhammaantood alla jala wacalaa isagu uu maamulo addoomma dhammaantood isaga ay u yihiin addoommadiisi ay yihiinoo isagu abuuray isagu arsaaqo isaga mulkigiisa iyo boqortinimadiisa ay ku jiraan cid ka baxaysaana oo iyaga ka midna aanay jirin wa fii nafsi lwaqti allana casa wajalla isaga ayaa u mudan cibaadada ilaahay wuxuu usoo diray khalqigii dhammaan khalqigii wuxuu usoo diray jin iyo ins rusul ayuu soo diray muxuu ugu soo diray lihidaayatihim wa bayaani sharaa'ic iddiin si ay u hanuuniyaan oo xaqa ugu hanuuniyaan diinta sharaa'icdeedii iyo axkaamteediina ugu caddeeyaan lihidaayatihim hanuunintooda ayuu ilaahay rususha u soo diray mukalafiinta ugu soo diray si ay rusushu u hanuuniyaan khalqiga intii kale mukalafiintii wa bayaani sharaa'ic diin walibayaani sharaa'ic diin iyo diinta sharaa'icdeedii si ay u caddeeyaan bidalaa'ili buu la soo diray ilaahay jala wacalaa rusushaasi dalaa'il alqaciyati ee gonayd iyo wa waadixaati lbaraahini baraahinta iyo caddaymaha iyo xujooyinka teedii caddayd rususha ilaahay jala wacalaa wuxuu la soo diray baraahin waadixa iyo adilo qaciya iyo baraahiin aan shaki ku jirin oo xaqa lagu caddaynayo ilahy qrآanka muxuu ku yiri rusula mubashiriina wmundiriina lianlaa yakuuna linaasi calى اllahi xujaة bacda rusul ilahy wuxuu yihi ilahy wuxuu soo diray rusul rusushaasoo lala soo diray bishaaro ay qofkii ilaahay adeeca ee rususha raaca ee rumeeya ay ugu bushaaraynayaan khayr dhammaantii iyo digid ay khalqigii uga digayaan shar dhammaantii mid adduunyada mid aakhiraba iyo cadhadii ilaahay iyo qadabkiisa iyo naartiisa uga digayaan ilahi wuxu uhi waxaanu usoo dirnay rususha lianlaa yakuuna lilnaasi cala allaahi xujatun bacda rusul si ha dhowto bini aadanku aanu gar u helin oo haddii la gar naqsado aanu gar u helin aanu odhan ilah aniga waxbay ma soo gaadhin rusul ma maqlin kitaabaad soo dejisay ilaah ma maqlin ya cibaadada allo inay waajib tahay oo waxa weeyaan maan maqlin si aanay taasi u dhicin ayaa ilaahay jala wacala rususha usoo diray waxyaaba rusulnimadooda caddaynaya oo dalaa-il qaطciya iyo iyo baraahin waadixa oo cadcadna waa la soo diray waa sheegeen culimada kutubbaani laga alifay ya axmaduhu calaa jamiici nicamihi axmaduhu ilaahay waxaan ku mahadinaya calaa jamiici nicamihi nicamkiisa dhammaantii ayaan ilaahay ku mahadinaya ama mid khaasa ha ahaata nicamkaasi oo aniga igu khaasa ah ayuu le imaam nawowi ama mid caama ah ha ahaato ilaahay nicamkiisa aan ku mahadinaya nicmo ilaahay qof siiyana waxay ugu weyn islaamnimada iyo iimaanka nicamka waaweyna alla bixiyo waxaa ka mid a ah caafimaadka nicamka waaweyna ilaahay bixiyo waxaa ka mid ilahay inu taalib cilma macalimka dhigo oo ilaahay uu sharafta ah kumakansiiyo ku siiyo axmaduhu calaa jamiici nicamihi waayo wa asaluhu waxaan weydiisanayaa almasiida dheeraad oo min fadlihi fadligiisa ilaahay fadligiisa iyo karamkiisa dheeraad baan waxa weyaan inuu ii kordhiyo asaluhu waxaan weydiisanayaa almasiida dheeraad oo min fadlihi fadligiisa ahaatay iyo wa karamihi ilaahay karamkiisa iyo deeqsinimadiisana ilaahay uu iigu deeqay islaamnimada iyo cilmiga iyo iimaanka iyo diinta iyo caafimaadka iyo inuu ilaahay islaam iga dhigay ayaan waxaan weydiisanaya ilahay inuu ii siyaadiyo nicamkaas culimadu waxay dhahdeen marka aayadda qur-aankaa fasirayen wain tacuduu nicmat allahi lain shakartum cafan lain shakartum laasiidanakum culimadu markay fasirayen waxay dhahdeen shukrigu waa qaydun linicmati اlmawjuuda wa jalbun liziyaada ashukru qaydun linicmati اlmawjuuda shukrigu waa dabar nicmadii mawjuudka ahi dabar buu u yahay wa jalbun aw istijlaabun linicmati almafquuda nicmada maqanna waa lagu helaayo waa lagu dalbaa oo sabab buu noqdaa aayadday ka dhambaleen ilahi wuxu uhi wain tacuduu nicmatailahi wuxu uhi lain shakartum laaziidanakum haddaa haddaa ilaahay ugu mahadnaqdaan wixii nicami alla idin siiyey ilaahay wuu idiin siyaadinaya ilahay macnaheedu waxa weeye nicmadii aad haysatay alla waa kuu xifdinaya waa kuu ilaalinaya ina wuu kuugu daraya siyaadadu waa caynkaa laakiin haddii nicmadii aad haysatay lagaa qaado oo mid kale lagu siiyo ya dee tii waad weyday oo laguma xifdin marka saas wey sheekh wuxu uhi waashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu waxaan qiraya an laa ilaaha inaan alla xaq lagu caabuda jirin an laa macbuuda bixaqin ila allahu ilahay mooyaane alwaaxidu allaha kelida ah ee daatadiisa kelidii u ah ee rabbinimadiisa iyo rububiyadiisa keli ku ah ee cibaadada uu xaqa u leeyay keli ku ah ee aan cidilo lahayn alqahaaru allaha ciddii uu doono dirqiya ee khalqigiisa ka mid a ah, ee aan cidi ka qaalib noqonin allahaasaan qiraya allahaasaan waxaan qirayaa mid xaq lagu caabudiyo aanu jirin isaga mooyaane laa ilaha illa lah macnehedu waa ikhwaan qur-aankani ku taalla dalika biana allaha huwa alxaqu wa maa yadcuuna min duunihi huwa albaatil laa ilaha illa lah macnehedu maaha ilaahay cid aan ahayn oo wax ma jirto ilaahay cidaan aan ahayn oo wax abuurtaa ma jirto ilaahay waxaan cid aan ahaynoo boqortinimo lihi ma jirto intaasoo keliya maaha laa ilaha illa macnehedu laa ilaaha ila allah macnaheeda xaqay waxa weeye laa macbuuda bxaqi ila allah alkariimu allaha deeqsiga ee sharafta badan alkhafaaru allaha dembi dhaafka badan ee asturaadda badan ee khalqigiisa iyagoo gefaya asturaya ee iyagoo caasinaya deeqdiisii u laba dhigaya ee siinaya ee iyagoo caasinaya u dulqaadanayeen cadaabka kula degdegaynin alkafaar ee dunuubtoodii markay dembi dembigii ka ka ka toobad keenaan allaha u dhaafaya markay dembigii samaynayaanna alla asturaaya washhadu waxaan qirayaa bu sheekhu ana muxameda maxamed cabduhu inuu yahay nbi maamed ana muxameda nebi maxamed cabduhu inuu addoonkiisi yahay ilaahay wa rasuuluhu rasuulkii alla soo diray inuu yahay wa xabiibu alla ku jeclaanayey wa khaliilu saaxiibkii ku alla saaxiibka ka dhigtay afdal lmakhluuqiina inuu yahay baan qiraya makhluuqiinta alla uu abuuray ka ugu fadli badan inuu yahay shalay baynu masaladaa wax ka tilmaana almukarami waa kii lagu karaameeyey in badan waxaad arki doontaa akhi waxaad in badan arki doontaa nusuusta sharciga ku arki doontaa iyo axaadiista nebiga alayh isalatu wasalaam iyadoo nebiga laysu raacinayo inuu yahay addoon iyo rasuul culimadu waxay dhahan xikmad baa ku jirta iminka atixiyaadka markaynu atixiyaadka aakhirkiisa maxaynu nidhahnaa wa ashhadu ana muxamada cabduhu wa rasuuluh salaad kasta tukanaysa wad akriya maxaa laysu daba dhigay labadaa sifo waxaa laysu daba dhigay si laba laba maxduur looga saaro meesha culimadu waxay yidhahdeen ilaahay nebiga addoon inuu yahay buu sheegay macnaheedu waxa weeyaan cibaa in la caabudaa nebi maxamed ma banaana ilaahna maaha nebi maxamed waa addoon addoommada ilaahay ka mid a wa rasuuluhu markii la sheegayna waxaa la sheegay inuu yahay rasuul ka inuu khalqiga intii kale ka fadilan yahay aragta ou risaaladii dheer yahay si awgeed ba culimadu waxay dhahdeen cabdun falaa yucbad wa rasuulun falaa yukadab cabdun falaa yucbad warasuulun falaa yukadab waa addoonoo nebi maxamed calayhi isalaatu wasalaam in la caabudo ma bannaana cibaadadana ilaahay baa kelidii le wax uu nebi maxamed cibaadada waxba kuma laha laakiin laakiin taa ka fahmin inuu addoommada kale la mid yahaye waa addoon addoommada ka fadilan oo afdal lmakhluuqiina oo khayru khalqi illaahi ah sa awgeed baa ilaahay wuxuu daba waxaa loo daba dhigay warasuuluhu falaa yukadabu la beenin maayo bal yusadaq waa la rumaynay xikmadaas ku jirta culimadu sheekhu wuxuu yihi almukarami nebi maxamed waxaan qirayaa inuu yahay addoonkii ilaahay iyo rasuulkiisii iyo xabiibkiisii iyo afdal اlkhalqi inuu yahay almukarami kii lagu karaameeyey ee lagu sharfay bilqur'aani qur-aankii alcasiisi ee sharafta badnaa ee almucjizati lmustamirati ahaa mucjisada joogtada ah calaa tacaaqubi siniin sanadada oo dhan waa mucjiso joogto ah nebiga alay sala qur lagu soo dejiye ilaahay nebiga calayh isalaatu wasalaam waxa uu ku karaameeyey waxaa ka mid a ah qur-aanka uu kusoo dejiyey waana mucjizadii ugu weynada nebi maxamed la siiyey sal allahu alay wasalam walihada gaaladii waxay keeni kari waayeen maxay hal aayadoo qur aanko kalea way keeni kari waay soo ma waa mucjiza mustamira ilaa qiyaami saaca ah, kuwoodii fasaaxada iyo aftahanimada iyo isbiday markii la yidhi bal hal aayad keena toban keena tobankii markay keeni waayeen baa la yidhi bal hal aayad un keena oo qur-aanka la mid a ya isugu habar wacda oo bal hadda qur-aanka wax lamida keena waa keeni kari waayeen qur-aankii wax lamida taxadaahum allah caza wajala bihi fama istaaacu may karin jinkiin iyo insigiiniba taga baa la yidhi isu habar wacda ya aqoontiina o dhan isu geeya qur-aankaasoo kale keena waa keeni kari waaye marka ilaahay wuxuu ku karaameeyey nebiga mucjisooyin badan laakiin waxay ugu weyn qur-aanka tiibuu nebigu sheegay wa baa lagu karaameeyey nebiga sala allahu alayh wasalam nebigii lagu karaameeyey wa bisunani sunankii ee nuurka laha ifaysay lilmustarshidiin dadka dadka iyada iftiinsanaya almustarshidiin waa kuwa iftiinsanaya sunadii nebiga ilaahay waxa uu nebiga ku karaameeyey sunne iyo iyo iyo sunan ciddii maaragtay iftiinsataa ay khayr ka faaidayso wa bisunani wlmukarami nebigii lagu karaameeyey bisunani lmustanira sunankii u ifaysay lilmustarshidiina kuwa waxa weeyaan iftiinsanaya eeyadii raacaya almakhsuusi nebigii lagu khasisay bijawaamici lkelimi hadalka kiisa kooban iyo wa samaaxati diini lagu khasisay diintii yusriga ahayd rasuulkeena sal alla alay wasalam waxyaabaha lagu lagu khasisay waxaa ka mid ahayd khasaa'istiisa nebigeena alayh isalaatu wasalaam uutiya jawaamic alkelim jawaamic alkelim waa maxay waa hadal kooban oo macno ballaadhan ya waa hadal kooban oo macno ballaadhan kitaabkaynu ugu tegi doonaa amhilo badan oo hadalkaasi u leeyahay ya waxyaabi nebiga lagu khasay waxaa ka mid a ana allah caza wajal acطaahu jawaamic alkelim nebiga waxaa la siiyey hadal alfaadiisu kooban tahay macnihiisu laakiin ballaadhan yahay oo macno badaan sida addiin nasiixa culimadu imise tafsiirkay saareen ka waran xadiiskaas wasamaaxati diini iyo diinta yusrigahay salawaat ullaahi salaadaa ilaahay iyo wasalaamu nabadgelyihiisu calayhi nebiga guudkiisa haadaan calayhi nebi maxamed guudkiisa haadaan iyo wacalaa calaa saa'iri nebiyiina nebiyada kale guudkooda haadaan wa aali kulli nebi kasta aalkiisa salaantaa iyo salaada iyo salaantaasi guudkooda haato iyo wa saa'iri saalixiina saalixiinta intii soo hadhay dadka wanaagsan intii soo hadhay ee ambiye ka soo hadhayna salaad iyo salaami guudkood ahaato salaada uu nabigeena alayh salaatu wasalaam rabbi ku saliyo waa maxay sida saxda ah waa hanaa llaahi nabiyahu alayh salaatu wasalaam fi lmala lacla in nebiga ilahay uu ka ammaano malaaigta dhexdeeda marka nebigu sheekhu wuxuu leeyahay ilaahay nebiga darajadiisa kor haw qaado waxa weeyaan salaan iyo iyo nabad hana nabadgeliyo adduunye iyo aakhiraba aafaadkaa ka nabadgeliyo isaga iyo ambiyada i kale dhammaantoodba aalkii nebiga calayhi salaatu wasalaam salaad iyo salaami guudkooda ha ahaato ambiyadii kale aalkoodiina salaad iyo salaami guudkooda ha ahaato saalixiin oo dhanna salaan iyo salaadi guudkooda ha ahaato nasal allah an yajcalana minhum bal ummadda yani ducadaa uu duceeyey imaamu nawowi intay leegtahay qiimeeda eg waayahay nacam aalu nabiy sal allahu alay wasalam maxaynu sheegnay inuu inuu laba macno leeyahay macno khaasa iyo macno caama ayib waxaynu nidhi macnaha khaaska ahi waa ciddii nebiga qaraabadiisa ah ee zekadu ka xaaraanta tahay ciddii nebiga qaraabadiisa ah ee zekadu ay ka xaaraanta tahay ee muminiinta ah kuwaasa aalu nabiy sal allah alay wasalam la idhaha kutubta fiqigaa ku mari doontaan insha allahu tacala inana waxaa laga yaaba marar dambe inaynu sheegno oo ayna soo maraan waay aalu nabiy sal allahu alay wasalam macnaha caamkay leedaha waa maxay waa atbaacdiisa ciddii raacday oo dhan culimada qaarkood waxaad arkaysaa mararka qaarkood intay nebiga ku saliyaan aalkiisina ku saliyaan inay saxaabadii nebiga gaar u sheegayaan haddii aal lagu macneeyo ciddii nebiga raacday miyana saxaabadu soo gelayn oo maxaa gaar loogu sheegaa da duk waxaa gaar loogu sheegay lifadlihim fadligooda daraaddood iyo inay ummadda inta kale ka khayr badan yihiin shakaa ku jira taa saasaa gaar loogu sheeg taa fahan markaas waay <clears throat> amaa bacdu intaa kadib miyaa faqad ruwinaa waxaa nalooga wariyey can cali bni abi aalibin laga wariyey wa cabdulaahi bni mascuudin laga wariyey wa mucaada bna jabanin laga wariyey wa abidardaa laga wariyey wa bni cumara laga wariyey wabnu cabaasin laga wariyey wa anas ibnu maalikin laga wariyey wa abi hurayrata laga wariyey wa abi saciid alkhudri radia allahu canhum ajmaciina laga wariyey min turuqin asaaniidna lagaga wariyey kaiiraatin fara badan biriwaayaatin riwaayaatna lagaga wariyey mutanawicatin kala duduwan ana rasuula allahi in rasuulki ilaahay sala allahu calayhi wasalama qaala uu yidhi man xafida ninka xifdiya calaa ummatii ummadayda u xifdiya arbaciina xadiisan afartan xadiis oo min amri diinihaa ka mid a min amri diiniha ay fii amri diiniha afartan xadiisa arrinta diinteeda ku saabsan qofka xifdiya bacahahu llahu tacaala ilaahay waa soo saara yowma alqiyaamati maalinta yowma alqiyaame fi zumrati alfuqahaai iyo walculamaai ilaahay waxa uu la soo xaadiriyaa qofka maalinta yowma alqiyaame culimada iyo fuqahada lala soo xaadiriya qofka ummaddeeda afartan xadiis u xifdiya oo diinteeda ku saabsan wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku soo aroortay bacaahu llahu tacaala ilaahay waxa buu soo saaraa qofkaasi faqiihan caaliman isagoo ah isagoo faqiiha caaliman ah wa fii riwaayati abidarda riwaayada abidarda waxaa ku sugan wa kuntu lahu waxaan u noqonayaa aniga oo nebi maxamed ahi yowma alqiyaamati maalinta yowma alqiyaamada shaafican mid u shafeeco qaada iyo washahiidan mid iyo mid u markhaati kaca wa fii riwaayati ibni mascuud waxaa ku sugan qiila lahu waxaa lagu idhaahdaa udkhul gal min ayi abwaabi ljannati albaabada jannada waxaad ka gashaa min ayi abwaabi اljanati albaabada jannada tii shita aad doonto ka gal baa lagu yidhaahda wa fii riwaayati ibni cumar xadiiska ibni cumar waxaa ku soo aroray kutiba waxaa lagu qoraa fii zumrat اlculamaai baa lagu daraa culimada yani waxa weeyaan zumrat اlculamaa culimada kooxda culimada ayaa lagu daraa xushira waa lasoo xaadiriyay fii zumrati shuhadaaina waa lagu soo xaadiriya waaya xadiiskaasaa nebigana looga wariyey oo intaasoo saxaabina laga wariyey oo riwaayaadka mutanawic ee kala duduwanna lagu wariyey watafaqa alxufaadu xufaaddii waxay isku waafaqeen calaa annahu xadiiskaasi inuu yahay xadiisun xadiis oo daciifun daciifa wa in kaurad haba badato uruquhu uruqdiisa iyo asaaniiddiisu haba badatay ya hadda wax badan baa idin bixi doona haddaynu laakiin halkan ka bilaabi lahayn rag badan baa dhigaa taagi lahaa soo ma imaamu nawwi raximahullah halkan wuxuu sheegayaa kitaabka asbaabtii uu alifay iyo culimadu kutub alarbaciin kutubta arbaciinka culimada aliftay sababta keentay inay alifaan kutub afartan afartan xadiisa ah. iyo isagu waxa weeyaan xadiiskaasi maadaama uu daciif yahay axaadiista kale uu cuskanayo ma isagu cuskaday mise axaadiis kale uskaday muqadimadan waa muqadima muhima jiddan waay xadiidkan wuxuu sheekhu ihi faqad ruwiina saasaynu dabdino akhrina waxaa dabdiyada qaarkood ku soo aroortay faqad rawayna faqad rawaynaa ayaa ku soo aroortay waanu werinay <clears throat> culimada waxay yidhahdeen shuraaxda in badanoo in badanoo ka mid ihi ruwiinaa baa saxa faqad ruwiina waxaa naloo wariyey sidaas ayaa sax ah alajwadu fi qira'ati hadihi lafd damu raa'i wa tashdiid lwaa'i wa kasriha ay rawaa lana mashaayikhuna mashaayikhdaydii waxay noo wariyeen oo aanu ka maqalay xadiiskan bi hadihi uruqna way noogu wariyeen ويجuuز فتح الrأي أيضا يuqاaل rawى yarwi إida نqل can غayrihi lakin alأjwad waa maxay ba lagu yihi sida sida fiicani fي qراءaةi hadi لفظ waa dm الrاء وتشhdيd الwaawi ruwina ruwina iyo raweyna soo laba riwaayo maaha labadaa riwaayo iyo qaababka loo isticmaalo iyo waxa weeyaan ahlulcilmigu tay tay yidhaahdeen way fiican tahay iyo waxa weeyaan aqwaashii culimada ku sugnaa culima kitaabka aliftay sheekh ya shuf diinta islamka si loogu khidmeeyey waxaa jirta risaalo la yidhaahdo الjawاaب عan عibaaraة في الأربعيiن النawowية fي qowlihi rawaynaahu waxaa iskale cabdilغني الناbulsi waay xadiikan sheekhu wuxuu sheegay ina nebiga laga wariyey asaaniid fara badana lagaga wariyey iyo duruq badan saxaabo badanna ka warisay xadiiskan sheegaya fadliga qofka afartan xadiis oo diinta nebiga calayhi salaatu wasalaam ku saabsan ummadda nebiga u xifdiya ee u ilaaliya ee waxa weeyaan u xambaara ajarku helayo inuu nebi u shafaaco qaadayo inuu culimada lagu darayo in waxa weyaan uu fuqahada ka mid noqonayo in waxa weyaan culimada meesha lagu soo xaadirinayo uu isagu kula soo xaadirayo oo uu shuhadada lala soo xaadirinayo xadiiskaasi sida uu sheekhu sheegay wuxuu yihi itafaqa alxufaadu calaa anahu xadiisun daciif culimadu waxay isku waafaqsan yihin xadiis daciifa yahay waa sidaa uu sheegay culimadu waxay isku waafaqsan yihiin inuu xadiis daciifa uu yahay culimo badan baana sheegtay oo kala duduwan dacfigiisa waxaan kaaga magacaabayaa culimada dara qudni eh, ibn cabdilbar allahuma salli calaa muxamed bayhaqi dara qudni wuxuu leeyahay kulu turuqi hada alxadiis dicaaf laa yahbutu minha shay bhg wuxuu leeyahay asaniidu hada xadiis kuluhaa daciifa ibnu casaakir kadalika wuxuu sheegayaa inay dhammaanteed daciif tahay ibnu jawzi kadalika wuxuu sheegay inay daciif tahay ibn cabdibar wuxuu leeyahy hada xadiisun gayru maxfuud walaa macruufin min xadiisi malik wman rawaahu can maliki faqad akhطأa calayhi waadaafa maa laysa fii riwaayatihi ilayhi waadaafa maa laysa fii riwaayatihi ilayhi marka xadiiskan culimadu waxay sheegeen aimadii xadiisku waxay sheegeen inu xadiis daciif yahay waaya wuxuu yidhi nawowi wuxuu kuu sheegayaa iyaday sidaa tahay inay culimo badani haddana kutubta arbici kutub arbiciinaada ay alifeen ayuu kuu sheegaya bal dhegeyse wuxuu ku yidhi waqad sanafa alculamaau culimadu waa sanifeen raima radia allaahu canhu fii hada albaabi baabkan waxay ka sanifeen baabkee fii baabi alarbiciiniyaat waxaa jirta mid qabso axaadiis arbiciina ururinteeda baabkaa waxay ka alifeen maa laa yuxsaa waxaan la koobayn oo min almusanafaati ka mid a kutub badanoo arbiciin ay culimadu alifeen waxaana loo bixiyey kutub alarbiciiniyaat baa la dhahda maxaa la dhahdaa kutubu alarbiciiniyaat wqad sanafa alculamaau radia allahu canhum fii hada albaabi baabkan culimadu waxay ka alifeen maa laa yuxsaa waxaan la koobayn oo min almusanafaati ah fa awalu man calimtuhu ciddii ugu horreysay aan ogahay sanafa fiihi inuu wax ka qoray baabkan inuu wax ka qoray ciddii ugu horreysay ee aan ogahay waxa weeyaan buu leeyahay musanifku <clears throat> nacam faawalu man calimtuhu ciddii ugu horreysay aan ogaaday sanafa fiihi inuu wax ka qoray cabdullahi ibnu mubaarak wey cabdullahi ibn mubaarak boqol iyo koob iyo sideetankii jir ku dhintay cabdullahi ibn mubaarak cabdullahi mubaarak wuxuu dhintay maxay miya wa kam <coughs> miya waxd hamaniin ayuu dhintay raximah اllah uma maxamed ibn aslam atuusi ayaa isaguna ka alifay alcaalim rabbani atuusi wey meeshaas nisbadaa saasaa loo akrinaya maxamed ibn aslam atuusi <coughs> wuxuu yihi uma axasan ibn sufyaan annasawi wa abu bakrin wa abu maxamed ibn ibraahim alasbahani wadaara wlxaakimu waa abu nucaym alasbahani weyi meela qaarkoodnuska qaarkoodna waba ku taala abu nucaym alasbahani ba idin qoran soma abu nucaym alasbahani ba idin qoranta alasfahani waay wa abu cabdiraxmaan asulami baa ka mida ragga culimada wax ka aliftay wa abu sacd almalini wa abu cuثmaan asaabuni wa moxamed ibn cabdilahi alanصari wa abu bakrin ilbayhaqi iyo wa khalaa'iqun culimo oo laa yuxsoona khalqi culimadii kamida oo laa yuxsowna aan la koobayn oo min almutaqadimiina culimadii hore ka mida ah iyo mutaakhiriina ka mid a ah, ayaa kutub alarbiciiniyaat wax ka alifay muxuu doonaya inu kuhaa sheekhu xadiiskaasi waa xadiis daciif ah kuna soo arooray fadliga ururinta afartan xadiis qofkii ururiya baa ummadda nebiga calayh isalaatu wasalaam u xifdiya iyadoo culimo badani xadiiskaa ay dugsanayaan ayay waxay wax ka alifeen kutub alarbiciiniyaat bay alifeen culimadaa waxaa ka mid a ah kuwa uu sheegay iyo qaar kale ayaa ka mid a ah. xudoona inuu ku dhahdo anigu uguma horeynin waa laiga horeeye waa laiga horeeyo sabaqanii ahlulcilmi fi hada amri wuxuu yihi wa khalaa'iqun iyo culimo oo laa yuxsoona oo min almutaqadimiina wuxuu xagga dambe ka sheegi doonaa sheekhu culimada afartanka xadiis afartan kutubta afartanka xadiisa qortay inay inay qaabab kala duduwan u qoreen oo culimada qaarkood baab keliya ayay ka qoreen afartan xadiis culamada qaarkood abwaab kala duwan ayaa afartanka xadiisay ururiyeen ku saabsan tahay culamada qaarkood axkaam bay ku saabsantahay culamada qaarkood aadaab bay ku saabsantahay culamada qaarkood caqaa'id bay ku saabsantahay culamada qaarkood xagga dambu ka sheegi doonaa taas wuxuu yidhi waqad istakartu llaaha waqad istakartu llaaha ilaahay baan istikhaaro weydiistay rabbigay ayaan khayr weydiistay fii jamci arbaciina xadiisan inaan jamciyo afartan xadiis iqtidaan anigoo ku dayanaya bihaaulaai aimati aclaam culimada anagoo ku dayanaya iyo xufaadiislaam xufaadii islaamka iiga horreysay arrinta anagoo ku dayanaya afartan xadiis oo diinta islaamka qawaaciddeediia siduu sheegi doono qawaaciddeedu ku wareegto ama in badanoo ka midii ah qawaacid ah inaan ururiyo ayaan ilaahay u istikhaarey ayaan ilaahay ka beryey istikhaarada waxa weeyaan in qofku camalkii saalixu qabanayey uu rabbiga caza wajala weydiisto inuu waxa weeyaan khayru geliyo waafajiyo waqad istakhartu llaha tacaala ilaahay waxaan beriyey fii jamci arbaciina xadiiثa iqtidaaa bihaaulaai aimati aclaam wa xufaad islam anigoo culimadii islaamka ku dayanaya eeg muu odhan anoo xadiiska ku camal falaya maaragtaad lakiin culimadaasaan ku dayanayabu alka dambu ka sheegi doonaa waqad itafaqa alculamaau culimadu way isku waafaqeen calى jawaazi اcamali in lagu camal fali karo bilxadiisi daciifi xadiiskii daciifka in lagu camal fali karo fii fadaail acmaali fadaail acmaal marka baabbaab fadaail acmaal la joogo ee aan xalaal iyo xaaraan la sheegaynin in xadiiskii daciifkaa lagu camal falayo culimada isku waafaqeen hadalkan sheekhu wuxuu doonaya inu dhaha culimada u cudurdaaro ficilkiisana u cudurdaaro wuxuu doonaya inuu idhaahdo xadiiskaasi daciif ba ahaadee fadaail acmaal buu ku sugan yahy xalaal iyo xaaraan kuma sugnaa camal la qabtay fadligii buu sheegay soo maha culimaduna way baneeyeenoo way isku waafaqeen buu leeyahy in xadiiska daciifka a ah lagu camal falo marka uu ka waramayo wax eh, fadaa'ilu ku saabsan yihi fadaail ee eh, aanu ku saabsanayn wax la xarimayo iyo wax la halaalaynayo axkaam aanu ku saabsanayn masalada uu sheekhu yidhi waa laisku waafaqsanya laskuma waafaqsanaa waa masalo aynu kaga hadli doonno mustalaxa dhexdiisa laskuma waafaqsanaa masaladaasi laskuma waafaqsanaa imaamu nawowi waa waa caalim cilmiga ka feero buuxsaday wuxuu og in inaa laga yaabo inaad ishkaal ku keento hadalkiisa ishkaalkiibuu ka jawaabay wuxuu i maca haadaa iyada sidaa tahay oo warka culimana iiga horreysay xadiisna fadligeeda ku soo arooray walow daciif ba ahaadee xadiiska baabkuna baab fadaa'ilulacmaal uu yahay falaysa ictimaadii calaa hada alxadiisi anigu markaan arbiciinkan afartankan xadiis ururinayey xadiiskaa keliya xadiiskan ma aha ictimaadkaygu oo anigoo fadligaa doonaya oo isaga ictimaadaya ole waa min baabi fadaa'il acmaal maan afartankan xadiis ururin oo haddaa maxaad ictimaadi waxaan ictimaaday wax isaga ka sixo badane bal hadda dhegeysa buu ku wuxuu ku yidhi bal calaa qowlihi sala allahu caleyh wasalam waxaan kitaabkan alifay oo aan qoray anigu ictimaadaya calaa qowlihi sala allahu aleyh wasalam fi laxaadiisi saxiixa hadalku nebigu xadiis saxiixa ku yidhi liyubaligi shaahidu minkum alghayb dee bukhaari bay ku taala sooma iyo axaadiis saxiix kuso arortay nebigu wuxu liyubaliq ha gaarsiiyaa ashaahidu kiina jooga ashaahidu ka joogee minkum idinka idin ka mida ah maanta xaadirka ah alghaa'iba ka maqan ha gaarsiiyo diinta aan sheegay buui nebigu alayh isalaatu wasalaam markaa saxaabadii rasulka sal alla alay waslam diintii dadkii waa soo gaarsiiyeen taabiciintiina kuwii iyaga ka dambeeyey soo gaarsiiyeen culimadii islaamkuna qolaba qolay diintii soo gaarsiisay nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka tegey aniguna anigoo amarkaa qaadanayaan rabaa inaan dadkii muslimka ahaa gaadhsiiyo wixii soo gaaray marka xadiiskaasaan ayaan qabsaday waxaa kaloo aan deliishanayaa wa qowlihi sala allahu alayh wasalam nadara allaahu imra'an nacam nebigu wuxu uhi nadara allaahu imra'an ilaahay ha iftiimiyo wejigiisa imra'an qof oo samica maqaalatii hadalkayga maqlay fa wacahaa weeleeyey fa addaahaa guday kama samicaha ya nebigu alayh isalaatu wasalaam axaadiis saxiixa ku soo aroortay oo u ducaynayo ciddii nebiga calayhi salaatu wasalaam intay diintiisii dhiga maqashay weelaysay ee dabeedna gudbisee nashrisee dadkii bartay waxaanu nebigu ugu duceeyey calayhi salaatu wasalaam axaadiista saxiixa xadiiskaasi ka mid yahay oo xadiis culimadu duruq aada u badan inuu leeya ay sheegeen bal mutawaatir inuu y sheegeene waxaa waxaa wejigooda ha iftiimiyo oo waxa weeyaan qurux ha ka muujiyo oo waxa weeyaan mid wirwiraya ha ka dhigo ciddii dhegaysatay ee maqashay qowlkaygii iyo axaadiistaydii iyo diintii aan ka tegey marka awal اlcilmi waa maxay alistimaac ayib fawacahaa dabadeedna weeleeyey maxaa halkaana ka soo baxay alistimaacu uma alfahmu soo ma dabeedna aad fahantay uma alxifda aad xifdiday faadaaha dabadeedna guday oo u wariyey kamaa samicahaa siduu u maqlay aan waxba ku darin waa nashrintii walihada culimadu waxay dhahdeen haada alxadiis waa fadiila cadiima ay muxadisiintu iska leeyihiin walihada culimadu waxay dhaheen muxadisiinta alla waxyaaba ku khasay waxaa ka mid a muxadisiinta wujuuhuhum wujuuhuhum mushriqa iyadoo ciddii xadiiska nebiga cinaayo siisay ee ku dadaashay ee dhigtay ee dhigatay ee ku barbaartay ee nashrisay ee rasuulka sal allahu alيه waslm xadiiskiisii u go'day waxa ay la tegeen khayr dhammaantii waxyaaba ay la tegeen waxa ka mida ducada rasulka sal lay slam aakhirana waxaa la soo saaraya iyagoodo wujuuhdooda iftiinka ka baxaya aad yaabto iyo nuurka adduunya intay joogaanna culimadu waxay idhahdeen tacluu wujuuhahum اlbahaau wanadaara wujuuhdooda wirwir baa ka baxaya iyo farxad saa waa niman nebi afar iyo labaatanka saacadood nebi maxamed la nool geel kale raacaanba ma laha ma garato ya nin baa nin baa wuxuu yihi mashaakidada ka mid a ah. muxadisiin buu yihi halkay ka gaadheen nebi maxamed jacaylkiisa haddii dhiiggooda la saro malaa nebi maxamed mooye magaciisa mooye wax kale kama soo baxeen buuhi <laughs> ya waa mubaalaqa moogta ya marka waa niman rasuulka sal allahu alay wasalam deris la noqday oo waktigoodii o dhan saa u bixiyey waayahay wuxuu yidhi sheekhu uma min alculamaai culimadii waxaa ka mid a wuxuu sheegayaa markuu sheegay sababtu u cuskaday kitaabka alifideeda ayuu wuxuu sheegayaa culimadii uu sheegay inay kutubuarbiciiniyaadka qoreen qaababka kala duduwanay u qoreen uma min alculamaai culimadii waxaa ka mid a man jamaca alarbaciina mid arbiciinka jamciyey fii usuulidiin afartan xadiisoo usuuludiinka ku saabsan caqaaidka ku saabsan iyo usuushii islaamka ayaa kamid a ah. harawi baa kamid ah abu ismaaciil aharawi wuxuu leey kitab la dhaa alarbacuun fii dalaail tawxiid alarbacuun fii dalaail tawxiid afartan xadiis oo sifaatka nebiga cafwan afartan xadiis oo sifaatka ilaahay iyo abwaabta ictiqaadka ku saabsan ayuu ku ururiyey alarbacuun fi dalaail nubuwa fii dalaail tawxiid cafwan wa bacduhum barkoodna fi lfuruuci bay ka qoreen masaail furuuca afartan xadiisoo kusoo arooray cabdullahi mubaarag wuxuu leeyahy alarbacuun fi ljihaad afartan xadiis oo jihaadka iyo fadligiisa kusoo araray iyo axkaamtiisa wa bacduhum barkood fi ljihaadi bay ka qoreen waabuu sheegaybe wa bacduhum barkood fi zuhdi bay ka qoreen zuhdiga oo adabtiiyo zuhdigay ka qoreen wa bacduhum fi laadaab bay ka qoreen ninba waxbuu ka qoray bacduhum abwaab khaasay wax ka qoreen oo iminka culimada qaarkood waxay qoreen alarbacuun fii manaaqib ummahaati lmuminiin afartan xadiis oo ummahaat lmuminiin manaaqibtooda ku saabsan ya manaaqibtooda ku saabsan wuxu uhi wa fi lkhuab barhkood khudabkiibay ka qoreen wa kulluhaa dhammaanteedna maqaasidu saalixa weeyaan waa maqaasid iyo maqaasid wanaagsan weyaan mid walbana waxa uu qastiyey qasti fiican weeyaan buu leeyay radia allahu can qaasidiha ciddii maqaasidaa u qastida culamada ka mida ah ilahay ka raali noqdo waqad ra'aytu anigu waxaan arkay jamca arbaciina inaan jamciyo afartan arbaciina ahama min hada kuli afartan xadiis inaan jamciyo jamca arbaciina ay xadiian oo ahamo ka muhiimsan min hada kulihi culimadii iga horreysayey arbiciinaadkay jamciyeen afartan xadiisoo ka muhiimsan inaan jamciyaan anigu doonay buui wa hiya arbacuuna xadiisan mushtamila calaa jamiici dalika waa afartan xadiis oo abwaabtaa dhammaanteed shamlinaysa abwaabta culimadu kala duduwanay afartanka xadis alifeen dhammaantood shamlinaysa wa kullu xadiisin xadiis kasta oo minha iyada ka midina qaacidatun cadiimatun weeyaan oo min qawaacid iddiin ka mida waa qaacido weyn ama asal weyn oo usuusha diinta ka mida weeye qad wasafahu waa ku sifeeyeen alculamaau culimadu biannaha madaar alislaami caleyh axaadiista aan sheegi doono waa axaadiis abwaabtaa culimadii iga horeeyey dhammaantood shamlinaysa agga waan kaga duwan waxa kaloo afartanka xadiistan halkana ku sheegi doonaa ay la dheer yihiin waa afartan xadiisoo mid walba qaacida min qawaacid islaam ah oo culimadu ay sheegeen in madaaru islaami calayhi uu yahay ay sheegeen aw huwa nisfu islaami inuu yahay ay sheegeen aw huwa ulusuhu inuu yahay ay sheegeen islaamka axkaamtiisii niskeed ama uluskeed inuu xadiiska ku wareegay ay sheegeen iyo wanaxwu dalika waxa wixii lamid a ah. inta axaadiista uu sheegay badankoodu waa sidaas badankoodu waa axaadiis yani usuul ah wax yar baa ka baxaya uma altazimu waxaan laazimayaa buuri manhajkiisuu sheegaya altazimu waxaan laazimaya fi hadi اarbaciin an takuuna inay noqoto صaxiixatan inay afartan xadiisoo saxiixa noqoto ayaan iltizaamaya mucdamuhaa badankeedu fi saxiixi albuhaari wa muslim bay ku jirtaa raximahum اllahu tacaala oo culimmadii ka horreeyey in badanoo ka midii axaadiista afartanka ay ururiyeen sixada may laazimin in badanoo ka mida kutubta afartanka ay ururiyeen waxaa laga helay axaadiis daciifa ama waxa weeyaan waa calaa maraatib isagu wuxu waxaan iltizaamaya inay saxiix noqoto ayaan iltizaamaya iltizaamkiisa noocaasana sheekhu jazaa allah khayran raximah اllahu raxmata waasica waa uu ka soo baxay ilaa fii ashyaa naadira adkuruha waan sheegaya maxduufat asaniidi asaniidiina waan goynaya asaniidii sheegi maayo mutuntii un baan qoraya saxaabiga laga bilaabo saxaabigu ka bilaabaya matnigii buu sheegaya maxaan saa u sameeyey liyasula xifduha si xifdigoodu u fududaado wayacuma alintifaacu biha in sha allah intifaaca lagu intifaacayaana uu caam u noqdo oo dee dadko dham asaniid ma wada xifdin karaan dadko dham asaniid ma wada xifdin karaan mid baa laga sheegayay malaa intuu kitaab xadiis ay ayuu de wuxuu maqlay xadaana fulan qaal xadaana fulan qaal xadaana deedna wuxu war war ab carbeed haysii joogto hadalka nebiga ii sheegay bui <laughs> ya abtirsintan carbeed <laughs> ha joogtay nin soomaaliyeed de abtirsintu fahamsan bu mogta ya abtirsintan carbeed ha joogtay xadiiskii nebiga ii sheegay anigu abu hurerena dugsiyaga sugaya waa laga sheegay <laughs> marka abu hureer iyo cabdillahi cumar halkaa marka lasoo gaaro halkaasa idin qaaday anugu ya wayacuum alintifaacu biha insha allah uma utbicuha waxaan raacinayaa bibaabin fii dabdin khafiyi alfaadiha inta muqadimada hadhay beraynu dhammaynaynaa aynu axaadiista kalena eh, kitaabkana aynu axaadiistaas bilaabaynaa subxaanaka allahuma bixamdika laa ilaha illa anta astaqfiruka watuuba ilayk